alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wausalli wausalimu calaa rasuuli اllah wcala aalihi wasaxbih wman saara cla nahjihi wاstaqaam wbacd washahaadaة ana muxamada rasuulu اllah an yactaqida alcabdu ana allaha arsla muxamada slى اllah عalayh wslm ilى jamiici اthaqalayn wuxuu tilmaamay musanifku raxmatullaahi calayhi markuu inoo bilaabay arkaantii islaamka shahaadatoynkii baynu ku dhex jirnay xadiiskii bunya alislaamu calaa hamsiin waxa uu tilmaamay waxaa laga rabaa addoonkii inuu qiro oo korkiisa markaa ku waajibaya ana muxamadan rasuulu ullah muxamed inuu yahay alle rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam taasina waxa weeye buu yidhi an yactaqida alcabdu addoonku inuu rumeeyo oo ictiqaadiyo ana allaha alle arsala inuu soo diray muxamadan nebi muxamed sala allahu calayh wasalam ilaa jamiici thaqalayn labada la cusleeyey dhammaantood in markaa loo soo diray oo alle uu u soo diray sidaasi inuu ictiqaadiyo weeye al-insi waaljinni labada la culaysiyey waa jinka iyo insiga waa mukallafaynka labada marka ahee la kallifay wey bashiiran xaaluu yahay nebigu sala allahu alayh wasalam kii bishaaraynaya ee lilmudiic ka alle adeeca u bishaaraynaya oo markaa rabbi raalli noqodkiisa iyo jannooyin iyo khayraad badan ugu bishaaraynaya wa nadiiran xaaluu yahay nebigu kii digaya oo caasiga alle caasiya waxa weeye uga digaya rabbi ciqaabkiisa iyo cadhadiisa iyo waxa weeye su'u caaqibatihi ciribxumadiisa uga digaya xaal uu yahay nebigu sala allahu aleyh wasalam yadcuuhum wuu ku yeedhayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaa tawxiid illaah alle keli yeeliddiisa la keli yeelo ee cibaadaadkiisa alle loo keli yeelo ayuu ku yeedhayaa wa daacatihi buu ku yeedhayaa alle subxaana wa tacaala in la adeeco taasi buu nebigu ku yeedhayaa sala allahu aleyh wasalam in ilaahay cibaadada loo keli yeelo oo waxa weeye la adeeco oo nebiga sala allahu aleyh wasalam dariiqiisa la qaado taasi buu ku yeedhayaa daacadaa nabigu sala allahu aleyh wasalam taasi oo ku sugnaatay bitasdiiqi khabarihi warkiisa in la rumaysto taasi oo ku sugnaanaysa waxa weeye nebigu wuxuu ku yeedhayaa ilaahay subxaana wa tacaala in cibaadada loo keli yeelo lana adeeca nebiga sala allahu calayh wasalam taasi oo ku sugnaanaysa bitasdiiqi khabarihi warkiisa in la rumeeyo oo nebiga sala allahu calayh wasalam wixii war uu sheego waa in la rumeeyaa oo aan caqli iyo wax kale toona loo bandhigin ee si dhab a ah loogu hoggaansamaa xitaa haddii caqliga uu ka hor yimaado waa inaad caqligaaga qusuur iyo gaabni u tiirisaa oo aad garataa waxa weeye caqliga saxda ah iyo naqliga saxda ahi inaanay weligoodba iska hor iman oo hadduu caqligu fiyow sax yahay iyo warka nebiga ka sugnaadaa sala allahu calayh wasalam marnaba inaanay iskhilaafayn oo iska hor imanayn taasi waa inay yaqiinkuu noqotaa marka markaad aragto nas sugan oo nebiga ka sugan sala allahu calayh wasalam haddii caqligaagu ka gaabiyo oo aad si dhababa uu uga dhaadhici waayo waa inaad caqligaaga gaabni u tiirisaa oo gaboodfal aragtaa in caqligaaga uu ku jiro ee aanad marnaba nebiga sala allahu alayh wasalam warkiisa aanad moodmood gelin ee aad la qaabisho rumayn aada rumaynayso iyo waimtithaali amrihi nebiga sala allahu alayh wasalam amarkiisana waa in la fartoomo waa in la fartoomo oo waxa weeye inta laga awoodayo waa in lagala yimaado inta lagala awoodayo waa in lagala yimaado oo nebiga sala allahu aleyh wasalam amarkiisa waa la fartoomayaa inta la awoodayo ayaana lagala imanaya waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum wajtinaabu nahyihi nebiga sala allahu aleyh wasalam wixii uu diidana waa in laga dheeraado loo dhowaan maayo wixii nebigu diido sala allahu aleyh wasalam shahaadadani waxay keensanaysaa markaad leedahay nebiga sala allahu aleyh wasalam rasuulnimaan u qiray waxay keensanaysaa wixii nebigu warkuu sheego inaad rumaysato wuxuu ku faro waxaad ka awoodayso inaad kala timaado wuxuu kuu diidana inaad ka dheeraato macnaheedu saasuu dhacaya markaa nahyigiina waa inaad ka fogaato allahuma ilaa fi xaali daruura oo de uu waxyaabaha mashruuca gudagelaya mooyaan marka daruuro iyo dani kugu qasabtay nahyigu noqdo addaruura tubixu lmaxduuraat marka daruuradu waxay bannaynaysaa wixii aan bannaanayn xaaladaasoo kale mashruuc buu noqonayaa oo amarkiisuu gudageli amaa markuu nahyigu nahyigiisa ku baaqi yahay waa laga fogaanaya wa annahu laa sacaadata waxay kale oo arrintani keensanaysaa shahaadada nebigu sala allahu aleyh wasalam annahu laa sacaadata liibaani inaanay jirin iyo walaa salaaxa wax hagaag ah inaanay jirin fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhira toona liibaan iyo wax hagaagsan oo markaa salaax iyo hagaag ku jira inaanay jirin ila biliimaani bihi nebiga in la rumeeyo mooyaane sala allahu aleyh wasalam iyo wa daacatihi nebiga in la yeelo oo la adeeco mooyaane waxay kaloo shahaadateyinkani keensanayaan oo markaad leedahay nebiga sala allahu calayh wasalam rasuulnimaan u qiray waxay keensanaysaa liibaan aakhiro iyo adduunyo toona inaanay jirin ilamaa nebiga in la rumeeyo oo la adeeca mooyaane fi dunya waalaakhira waxaa lagu liibaanayaa waa bidaacatihi waa nebiga yeelista la yeelo ayaa lagu liibaanaya maxaa yeelay asalkeedaba diintu waxay la timi marka bitaxsiili اlmasaalix wa takmiiliha inay soo xasiliso masaalixda wixii ummadda dani ugu jirto inay soo xasiliso ayaa ay la timi iyo wa takmiilihaa inay dhammaystirto oo wixii xitaa hore khayr ay u haysteenna ay usii kamiso sidaa awdeed baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam inamaa bucitu liutamima saalixa alacmaal ama makaarim alakhlaaq waxaa la ila soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda fiican wixii ummaddu kaga sugnayd akhlaaq fiican inaan u sii kamilo oo u dhammaystiro ayaa la ila soo bixiyey marka nebigu sala allahu aleyh wasalam diintiisu waxay la timi waa bisacaadati albashar basharka sidii ay u liibaanin lahayd fi dunya waalaakhira marka waxay la timi bitaxsiili اlmasaalix wa takmiiliha masaalixda inay soo xasiliso masaalixdii aan joogin ay keento tii hore u joogtayna sii dhammaystirto iyo wa tacdiili اlmafaasid wa taqliiliha iyo waxa weeye mafaasidda inay meesha ka saarto oo wixii xumaana ah meesha ka bixiso haddaanay ka wada baxayna ay yarayso taqliil ku samayso oo diintu waxa weeye wixii fi dunya waalaakhira danteennu ku jirto ayuunbay inagala hadlaysaa wixii aanay danteennu ku jirinna meesha way ka saaraysaa ee mafaasid ah hadday ka wada bixi waydana calal aqal way taqliilinaysaa oo way yaraynaysaa hoos bay udhigaysaa marka taasi ayay keensanaysaa shahaadada nebiga la qirayo sala allahu aleyh wasalam oo markaad nebiga nebinimo u qirto waxay keensanaysaa waxa weeye in wixii uu war kuu sheego nebigu aada qaadato wuxuu ku faro waxaad kala ka awoodayso kala timaaddo wuxuu kuu diido inaad ka dheeraato inaad ogaato diintani khayrka adduunyo iyo aakhirabata kuu soo xasilinaysa inay tahay aan laguna caabudin nebiga sala allahu calayh wasalam ilaa bimaa sharac wuxuu isagu jideeyey mooyaane wax kale inaan rabbi lagu caabudin ee dariiqaa nebiga un rabbi lagu caabudo ila isaga ayuu nebiga uu soo dirtay ilaahay subxaana wa tacaala maadaamuu nebiga inoo soo diray waxaad rabbi ku caabudaysaa waa inay noqotaa biariiqatihi waddadiisa ee waddo adigu aad samaysatay waxa weeye aanad markaa ku caabudin wa annahu yajibu waxaa waajibaya taqdiimu maxabatihi nebiga kalgacalkiisa in laga hormariyo ayaa waajib ah waxaa waajib ah nebiga kalgacalkiisa iyo jacaylkiisa in laga hormariyo calaa maxabati nafsi nafta kalgacalkeeda nafta jacaylkeeda iyo jacaylka nebiga waxaa horeeya jacaylka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo walwaladii ubadka jacaylkiisa iyo wannaasi ajmaciin iyo dadku siday u dhan yihiinba kalgacalka iyo jacaylka loo hayo waa ka nebigu ka horeeya sala allahu aleyh wasalam sidaas aawadeed baa nebiga waxaa ka sugan inuu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yu'minu axadukum xataa akuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin axadkiinna iimaan lagama helin ilamaa aan noqonayo ka looga kalgacal badan yahay waladkiisa iyo waalidkii iyo dadku siday u dhan yihiinba ilaa uu aniga iga jeclaanayo waxa weeye markaa ba ma leh marka xaqiiqatan waxaad arkaysaa marka maqaamka uu taagan yahay nebiga sala allahu aleyh wasalam kalgacalkiisu wax u muqaabil noqonaya haba yaraatee inaanay jirin maxaa yeelay naftu iyo qofka bani aadamkaahi wuxuu qof ku yahay waxa weeye waa ruuxda noolaanteeda ayuu qof ku yahay ruuxdan inay markaa ruux jirto tahay ruuxduna waxay ruux dhaba ku noqonaysaa markay iimaan leedahay haddii kale waxa weeyaan kal ancaami bahum adal haddii kale waa xooloo kale bal way ka liidataa ruuxda kugu jirta waxay qiimo ku leedahay iimaanka akhrii adduunbana taasi bay ku liibaanaysaa amaa haddii kale waa macnaha xoolaha way ka miciin hoosaysaa saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim kalgacalkaa nebiga way dhabeeyeen siday ahayd baanay u fuliyeen bal waxaad arkaysaa maalintii uxud marka nebiga sala allahu aleyh wasalam ay leebabku dhinac kasta kaga imanayeen saxaabadii rasuulka dalxa iyo khayrkiiba inay laabtooda u dhigayeen oo iyaga ay ku dhacaysay naftoodu sidaanay qiimo ula lahayn nebiga sala allahu aleyh wasalam marka loo eego markay arkaan leeb nebiga ku soo socda iyagay isu dhigay jidhkoodii u dhigayeen markaa nebiga jacaylkiisa iyo naftooda naftoodu waxba lama ahayn lamana qiimo lahayn inay dhintaan wax ku qiimale may ahayn laakiin waxaa qiimo u lahaa nebigu inuu badbaado taasi baa agtooda qiimo ka lahayd sidaasibay leebka soo socda isaga dhigayeen oo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu dalxana lahaa u firdhiya markaa leebabka oo u yaaciya oo u wadaganaya waxa weeye leebabkana ay dhuuntooda ugu dhigayeen iyaga say ugu dhacdo marka waa waajib sharci ah nebiga sala allahu alayh wasalam in ay kalgacalka aada naftaada u hayso ee aada ubadkaaga u hayso ee aada waalidkaa u hayso ee dadka inta soo hadhay oo dhan aada u hayso in nebigu kaaga wen yahay sala allahu alayh wasalam oo kalgacalka nebigu kaaga wen yahay oo naftaadu aanay qiimo kula lahayn in waxa weeye marka fii muqaabili rasuul loo eego sala allahu alayh wasalam wax allaale wax qiimay leedahay aanay jirin bal ay saxaabadu tilmaamayeen waxa weeye inaanay jeclayn in nebiga sala allahu alayh wasalam qodaxi muddo iska daa wax kale in loo geysta e iyaguna ay ku nabad yihiin ehelkooda dhexdiisa in la dilo iyo in la markaa la googooyo iyo oo khubayb iyo layahado haddii lagu jarjaro nebiga lagugu bedelo ka waran iyo yacni arrintaasi inaanay suuragal ahayn ee ay leeyihiin iska daa in in qodaxi muddo raalli kama nihin annana aanu guriga iyaga ku badbaadno suuragal nagama ah qodob aanu marnaba ku qancayna ma ah marka runtii shahaadada nebiga la qirayaa taasi bay keensanaysaa ee kelimad afka uun laga odhanayo ma aha kelimad afka uun laga odhanayo ma aha afka haddaad ka tidhaahdo fii axkaami daahir waad ku badbaadi axkaamta adduunye iska daahirkee muuqata ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna maxadan rasul lah haddaad taahid waad ku badbaadi laakiin fii xaqiiqati اlamri ku badbaadi mayse wax kale ay kuu taraysaa ma jirto munaafiqiintuba dee intaa maxay leeyihiin ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu anna maxadan rasul bal waa tukanayaan waa soomayaan waa salaadayaan misna fi darki اlasfali min annaar naarta dabaqa ugu hooseeya bay gelayaan waana gaalo caddaaday markuu eh, nifaaqoodu yahay nifaaqii ictiqaadiga ahaa marka waxba shahaadataynka umatana adduunyadun bay seefta ka badbaadisay iyo dilka laakiin ta lagu badbaadaya dhabta ahi waa ta arrimahaasi keensanaysa wa ana allaha ilaahay ayadahu nebiga wuxuu ku xoojiyey bilmucjizaati addaalla calaa risaalatihi mucjizaad mucjizooyin bani aadamku ka caajisayo oo tusinaya risaaladiisa iyo rasuulnimadkiisa sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu ku xoojiyey nebiga sala allahu alayh wasalam siduu ambiyadii kaleba ugu xoojiyey mucjizaad keensanaya risaaladiisa tusinaya oo inuu rasuul yahay muujinaya wuxuu kaloo alla ku xoojiyey iyo wa bimaa jabalahu calayhi wixii alle uu ku abuuray iyo bima jabalahu allahu calayhi wixii ilaahay uu korkiisa ku abuuray oo min alculuumi alkaamila ah culuum dhammaystiran iyo walakhlaaq alcaaliya akhlaaq sarraysa wuxuu tilmaamayaa nebiga sala allahu alayh wasalam dhowr arrimood in alle ku xoojiyey oo uu hadda halkan saddex inoogu sheegayo kow mucjizaad ilaahay mucjizaad buu siiyey muujinaya cidda mucjisaadka la siiyey inay rasuul tahay qof iska caadiya inaanu ahayn mucjisaadka waa la siiyey uuna ugu weyn yahay qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala ee markaa baaqiga ah oo hadalkii ilaahay ah waxa kale oo waxyaabaa ilaahay uu ku xoojiyey ka mid ah ee rasuulnimadkiisa tusinaya inuu shakhsiyad iska caadiya yahay aanay aan markaa muujinayn ee muujinaysa rasuulnimadkiisa wixii ilaahay uu ku abuuray oo ah culuum dhammaystiran markaad eegto nebiga sala allahu alayh wasalam culuumta alla uu siiyey iyo aqoonta alle uu siiyey ee dhammaystiran waad arkaysaa markiiba rasuulnimadkiisu waa ku daahiraysaa bal gaaladii baa ka markhaati kacaysa gaal iyo muslimba wuu ka markhaati kacayaa waxa weeyaan culuumta alla uu makan siiyey iyo aqoonta alla uu siiyey in waxa weeyaan uu rasuul yahay iyo akhlaaqda iyo dabeecaddiisa sarraysa markaad eegto wa innaka la calaa khuluqin cadiim sida alleba uu tilmaamay inuu nebigu sala allahu aleh wasalam dabeecad weyn oo qiimo iyo qadarba leh uu ku sugan yahay caaishana ay tidhi kana khuluquhu lqur'aan nebiga dabeecaddiisu waxay ahayd qur'aanka kaannahu qur'aanu yamshi cala wajhi alard marka waxa weeye akhlaaqdiisaa sarraysa markaad eegtana waa waxyaabaha markiiba rasuulnimadkiisa ku tusinaya oo qof kasta oo waxa weeyaan bani aadam xitaa gaaladii markaa waxa weeye abi sufyaan iyo wakhtigoodii markay u tageen heraqla uu markiiba calaamaadkii uu weydiiyey markuu weydiiyey qaabka uu yahay iyo sifaatkii loo sheegay uu yidhi ma waa shaki male macna inu kaasi rasuul yahay macnihii xadiiskii bukhaariga tilmaamaya oo markaa tilmaamay marka gaal xitaa hadduu arko markuu arko akhlaaqda uu ku sugan yahay iyo sida ilaahay culuumta iyo aqoonta uu siiyey iyo mucjisaadka ka muuqda markiiba waa qiraya isagoo si kale cinaad iyo madax adayg u samaynaya mooyaane markiiba risaaladiisay tusinaysaa oo markiiba wuxuu ka markhaati kacayaa inuu markaa yahay rasuul min allah waxaa kale oo rasuulnimadkiisa tusinaya iyo wa bima shtamala calayhi diinuhu wixii ay koobsanaysa diintiisa bimaa kii ishtamala ay koobsanayso caleyh korkiisa diinuhu diintiisu oo min alhuda waalraxma hanuun iyo naxariis ah iyo walxaqi xaq ah markaad eegto diintiisu waxaan ay koobsanayso inay tahay waxa weeye hanuun iyo naxariis iyo xaq waayo diintu gebigeeduba say ka hadlaysaa waa masaalixu lcibaad waa ummadda danteedii wey qofka iska caadiga ahi markuu eego ee uu yidhaahdo diintiinnu maxay ka hadlaysaa annaga diinta diintayadu saaya saasay ka hadlaysaa markaad u sheegto diinta islaamka ee si dhaba ugu sharaxdo markiiba wayse soo taagay uma saasuu ka yidhi nebigiinu sal alla alay slam arrintaana masaasuu ka yidhi akhlaaqiyaadka masaasuu ka yidhi oo dhaqanka reerka masaasuu ka yidhi oo dhaqanka siyaasadda masaasuu ka yidhi markiiba waa qirayaa inay diin xaqa tahay oo u fuqan oo dhan ka sarraysa iyo wlmasaalix addiiniyati waddunyawiya markaad eegto iyo diintiisu waxay koobsanaysa oo hanuun iyo naxariis iyo xaq iyo masaalixda aakhiriyo adduunyaba markaad aragto waa arin ka markhaati kacaysa nebiga risaaladiisa sala allahu aleyh wasalam wa aayatuhu lkubraa aayaddiisa ugu weynina hada alqur'aan alcadiim waa qur'aankan weyn weeye aayadda ugu weyne alla uu rasuulka siiyey sala allahu aleyh wasalam waa qur'aanka aynu gacanta ku hayno weeye ee ilaahay hadalkiisii ah subxaana wa tacaala laa ya'tiihi albaaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfih kaasi oo xag hor iyo xag dambe toona wax marka isdabamar ah iyo wax baatil ah iyo wax leexana haba yaraatee marnaba aanu kaga imanayn ee mid ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaaliyey ah ilaa qiyaami saacana waxa weeyaan sidaa u ilaashanaanaya oo markaa sidaa ilaahay uu u sugay marnaba wax isbedela aanu horena ugu iman dibna ugu imanayn bima fiihi iyadoo lala qabo weliba qur'aanka wixii ku suganoo min alxaqi xaq ah fil akhbaari xagga akhbaarta iyo wararka marka la eego qur'aanka waxa ku sugani waa xaq war quroo qur'aanka ku sugan oo la beenin karayo haddii gaalo iyo muslimba isu tagaan ma jiro ama qasaskii ambiyadii hore ha noqoto ama waxa weeye quruumihii hore iyo umuurahoodii ha noqoto ama kuwa qiyaamaha ee imanaya ha noqoto ama kuwo waxa weeyaan dhacay oo waaqiciyan u dhacay oo iska dhammaadayba xilligeediiba tegay ha noqoto akhbaarta iyo wararka qur'aanku sheegayo sidooday run u yihiin cid beeninaysaa ma jirto xitaa gaalka aan qur-aan ahaanba u ogolaynin qiso ahaan uma diidi karo ma beenin karo weligiiba ha yidhaahda qur-aan maaha maaha ee marka la yidhahdo qisadaas inay sidaa ahayd miyaad odhan kartaa waa been kuma dhici karo inuu dee iska wado uun waxa weeyaan cinaad iyo madax adayg oo dee muran khalaya iska wada mooyaane ihbaat uu sugi karo o odhan karo qisada qur'aanku sidaa ka yidhi sidaa ma ahayna saasay ahayd wax dhici kara maaha iyo amri iyo wanahyi amarka awaamirta qur'aanka iyo nawaahida qur'aanka dhammaantood waa xaq wey walow kana min cindi hayr illahi lawajaduu fi ikhtilaafa kaiira haddii ilahay agtiisa cid aan ahayn uu ka ahaan lahaana waxa weeyaan iskhilaaf iyo iska hor imad ayaa awaamirtiisa iyo nawaahidiisa iyo waxa weeye marka akhbaartiisa ku dhici lahayd waayo bani aadamku naqsi kama tagana in kastuu awood leeyahay in kastaad aqoon leedahay bani aadamku waa mucaradu linaqsi naqsi buu mar kasta u bandhigan yahay kitaab haddaad istaahid qor maanta iyo berrito waxbaa kuuga kala muuqanaya hadda kelimaadka aynu leenahay saacad kadib hadii layna yidhaahdo ka waran waxaa laga yaabaa inaynu nidhaahno niyow labadaa kelmadood inaan kala hormariyaabaa ku fiicnayd ama sharaxa halkaa inaana hore ugu sii marin baa ku fiicnayd waa waa nuqsaanta bani aadamkay tusinaysaa wuxuu shalay yidhi haddii maanta loo bandhigo wuxuu jeclaanayaa ama inuu intaa kaba gaabin lahaa ama ka dheerayn lahaa ama uu kelimad kale ku dari lahaa waxbaa u muuqanaya naqsi baa bani aadamka iskaga jira ama ilaahay subxaana wa tacaala maadaamuu yahay ka kaamilka ah waxa weeye qur'aankiisaasi haba yaraatee a suuradaad soodhanayso maa suurad lagu bedelo iyo aayadaad soodhanayso maa aayad lagu bedelo iyo sadaraad soodhanayso maa sadar laga hormariyo haba yaraatee ma jiro waa muxkam wey sidaasuu ku sugan yahay wax nuqsaana meelna kaga iman mayso bashar kaste hadalkiisa meelunbay kaga timaada awaamirtiisiiyana waxuunbaa iska hor yimaada lakiin qur'aanku iskama hor imanayo wallahu aclam faslun fi lmiyaah kana fasal wuxuu u yahay biyihii musanifku wuxuu yihi wa ama salaa salaadii miyaa falaha waxay leedahay shuruudun tataqadamu calayha shuruud ka horaysa bay leedahay falaha waxay leedahay shuruudun shuruud tataqadamu ka horaysa calayha iyada shuruud ka horaysay leedahay ruknigii koobaad ee arkaanulislaamka oo shahaadateynkia markaynu ka soo gudubnay ee kelmaddaa kooban ku dhaafnay salaaddii buu u gudbay salaadii waxay leedahay buu yidhi shuruud shuruud ilaa shani ugu macruufsan tahay lixna laga dhigo oo ah shuruudun qabla salaa shuruud salaadda ka horraysa oo shuruudu sixa markaa salaadii u noqonaysa waxaanay noqonaysaa maalan alطahaara waa طahaaro qaadashadii maalan dukhuulu اlwaqti oo salaadaan waqtigeedu joogin lama tukado waqtigii inuu soo galo maalan istiqbaalu اlqibla qiblada in loo jeesto waa min ashuruud marka ijtinaabu najaasa najaasadii in laga fogaado oo laga dheeraado satru اlcawra yanii shantaasi waa shanta ahlulcilmigu aanay isku khilaafin waxa weye alطahaara iyo ijtinaabu najaasa iyo satru اlcawra iyo maala dukhuulu اlwaqti iyo istiqbaalu اlqibla ahlulcilmiga qaybina waxay ku daraan anniya qolana niyada xagga arkaantay geliyaan niyada ayay qolana ku daraan qolana arkaantay ku daraan waxbaa markaa khilaafkaasina khilaaf wax yeelaya ma ahae labada salaadood isku midunbay noqonaysa isku hal dariiqunbay maraysaa haddaad rugni ka dhigtana isku si unbaad u tukan haddaad shardi ka dhigtana isku dariiqunbay maraysaa wax amara ah ka soo bixi mayso waa iska istilaaxi niyada inaad xaggan ku darto inaad xagga kale ku darto marka wuxuu yidhi salaaddii shuruud ka horraysa bay leedahay fa minha shuruuddii waxaa ka mid a ah aahaara ahaara ka mid a ah. ahaara qab in loo ahaaro qaato salaaddii ayaa shuruudii ka mid a kama qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam sida uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yaqbalu allahu salaatan biqayri duhuur muttafaqun calayh laa yaqbalu allahu alle ma aqbalo salaatan salaad ma aqbalo noocay u tahayba waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum yacni salaa waa nakira oo ay ayi salaatin kaanat salaaditay doontaba ha noqoto ama sunne ha ama farad ha ama fardulkifaaya ha noqoto ama fardul waxay doonaysa ha noqoto salaadba alle ma aqbalo bikayri duhuurin daahir noqonshiya la'aan iyadaan qofkuu dahaaro qaadan mar hadduu awoodayo waa fi xaali lqudra haddaanad awoodaynin dee laa waajiba maca alcajzi wax waajib la yahdaaba iyadoo aan la awoodayn ma jiro lakiin fi xaali lqudra waa biijmaaci ahli اlcilmi laba iskuma khilaafsana haddaad dahaaro uun awoodayso inaad dahaaro qaadataa waa bilijmac dahaaradaa ama biyo ku dahaaro qaado ama biyo waayo oo ku dahaaro qaado labada kaa doonto ku dahaaro qaado haddaad si awoodi weydo inaad sidaada ku tukanayso ishkaal kuma sugna oo asalkeedaba awaamirta shariicada waxay ku xidhan tahay maxay bilqudra awoodis laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha nafina waxaanay awoodayn alla ma saarin marka in salaadii loo dahaaro qaataa waa waajib sharci ah waana shardun min shuruudi الsalaa biijmaaci ahli اlcilm fi xaali اlqudra marka la awoodayo ama markaan la awoodaynin waa cibaadada shariicadoo dhan baa ay kala mid tahay oo widhaci salaadana sideedaa loo tukan cibaadadaasina way ansaxaysaa biduuni dahaara aanay ku ansixin marka halkan uu ka yidhi muttafaqun calayhi sida xaafidku fatxulbaariga ku sheegayo xadiiska lafdigani waa lafdiga muslim laakiin bukhaarigu lafdigan kuma soo saarine tarjuma ahaan buu ku keenay oo baab buu ka dhigtay sidaan uu tarjumuu ka dhigtay si aawadeed buu muttafaqun calayhi u leeyahy lafdiga muslim baa iska leh ee bukhaarigu lafdi sidana ma soo saarin ee lafdi tarjumo ahaan ah ayuu sidaa ku keenay ee isagu wuxuu bedel xadiiskan ku bedelay oo uu keenay xadiiska odhanaya laa tuqbalu salaatu man axdaa xataa yatawada bukhaarigu wuxuu keenay isagoo xadiiska odhanaya lama aqbalo salaada qofkii waysadu ka jabto xataa yatawada ilaa uu ka weysaysanay xadiiskaasi buu ku bedelay faman lam yatadahar qofkii aan isdaahirin oo min alxadaث اlakbar xadaska weyn aan iska daahirin xadaska weyn waxaa looga jeedaa wixii maydhi waajibiya sida galmadii oo kale sida xaydkii oo kale sida dhigdhalmadii oo kale wixii maydh waajibiya ayaa la yahdaa maxay xadaun akbar waa wixii mayr waajibiya iyo walashqar xadaska yar waa wixii isaguna wayse waajibiya oo asalkeedaba xadaku waxa weeye waa amrun ictibaariyun yaquumu bilacdaa waa arin iska tixgelin ahaanuuna xubnaha ku qumaya oo bimacnaa waa wax diidaya sixatu sala salaadiinay ansaxdo qofkii neef qura ka soo baxaysa tusaale ahaan deedna maxaa la odhanaya xada baad qabtaa tusaale ahaan hilib geel buu cunayaa maxaa la odhanaya xadas baad qabtaa waayo weysadii baa jabtay haddii qowlkii taabashada dumarka kale odhan jiray weysada way jabaysaa haddaynu naan taabashay ku jabaysaa gabadh buu taabanaya maxaynu odhanaynaa xadas baad qabtaa marka xadasku waa maxay waa wax qofka ku qumaya oo weysadii meesha ka bixinaya una diidaya inuu salaadii tukado hadduu xadaskii akbarka ahaa yahay oo kii weynaa yahayna waxa weeye wuxuu ku waajibinayaa maydh xadasku kaa weyn iyo wanajaasa nijaasadii iyadana waa inuu haddii aanu iska daahirin falaa salaata lahu salaad ma leh faman lam yataahar kii aan iska daahirin min alxadaث اlakbar xadaska weyn iyo walasqar ka yar iyo wاnajaasa falaa salaata lahu salaad ma qofkii maxaa la rabaa markuu rabo inuu salaadii tukado waa inuu dahaaro qaataa wax maydhigu ku waajibiyaa waa inaanay saarnayn ko wax wayse ku waajibiyaana waa inaanay ku dhicin oo weysadii baa ka jabaysa nijaasana waa inaanay saarnayn saddex meelood midnaba ahli ilm saddex meelood midnaba fi badanihi jirkiisa waa inaan nijaasa saarnayn wa fii mawdici salaatihi halkuu ku tukanayana waynaanay nijaaso ahayn wa fii libaasihi hugiisana waa ynaanay nijaaso ahayn saddexdaa qodob way nijaasadii ka bannaanta markaad wayse qabto saddexdaa gooboodna aanay nijaaso lahayn jidhkaagu nijaaso ma leh hugaaga aad ku tukanaysaana nijaaso ma leh meeshaad ku tukanaysaana nijaas maaha maa sha allah tasixu salaatu markaasaad salaadaadu ansaxaysaa markaasi ayaa salaadaadu ansaxaysaa waysaqabka iyo maydh la'aanta iyaga xitaa haddaad ilowdo salaadaada waxba kama jiraan haddaad xitaa ilowdo oo aad tiaahid wayse la'aan baan ku tukaday waan ilaaway ilowtiinku waxba kaa ridi maayo waayo ilowtiinku awaamirta sharciga ama ah rido nawaahiduu ridaa qodobkaa ii qabta waxa weeye marka النisyaan laa yusqidu alأwaamir الشharciya وإnama yusqidu النawaahi asalkeedaba waxa weeyaan waxa uu ridaa ilowtiinku waa nawaahida waxyaabaa nawaahida waa lagaaga dhaafaya cibaadadu iskaga ka ansaxaysaa laakiin ma rido awaamirta sharciga wayse qabku inaad wayse qabtaa waa wax lagaa doonaya inaad samayso xubnaa ka samayso sowma xaaladda noocaasi waa awaamir sharci ah ama maydhashadu haddaad ilowdo xitaa cibaadadaadaasi ma jirto haddaad tahay niyow jinaabaan qabo waan ilaawo mar dhawood intaan iska weysaystay baan iska tukaday waxaa lagu odhanaya waradoo soo maydhoo dib ka tuko salaada ku celi nebigu saxaabigii khalaad ibnu raafic almusiiu salaati markuu dumaaniinadii iyo xasiloonidii dhaawacay markastuu tukado muxuu ku lahaa irjic fasalli fainaka lam tusalli orodoo noqo oo tuko waxba maa tukanay waayo waxaanu dhimayaa waa maxay waa amar sharci ah waa dumaaniinadii waa xasiloonidii lagama yeelin mar kastaba ha soo noqdo hayaada rasuulkii allow waxa weeye de anigan soo tukado maxaa nebigu lahaa war ma jirto orod waxba maa tukanay tuko ilaa uu ka yidhi wallahi intaa in ka dambeeyo aan hagaajin karaya ma jirto def callimni ibar markaasuu nebigu baray amaa waxa weeye waxyaabaha nawaahida ah haddaad ku dhacdo si khalada ugu dhacdo sida inaad ramadaan oo kale wax cunto wa anta naasi maxaa la yidhi falyutima sawmahu fainamaa adcamahu allah wasaqaahu soomtiisa ha iska sii dhammaystirto ilaah baa awalba waraabiye oo quudiyey waayo waa khalad uu ku dhacayo waa nahyi buu ku dhacay maxaanu ugu dhacay calaa sabiili nisyaan waa laga dhaafa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu salaada tukanayey ee kabihiisu uu qadarka iyo qurunku markaa ku sugnaa ee jibriil u sheegay ee yidhi kabahaaga waxbaa ka xun rasuulkii allow isagoo salaadda ku jira nebigu kabihii wuu bixiyey saxaabadiina way bixiyeen salaadiina sidii buu ku dhammaystirtay markii dambena wuxuu caddeeyey in loo sheegay in kabihiisa wax ka xumaayee salaaddii muu soo celin intii uu nijaasada ku tukaday ma soo celin way u ansaxday waayo nijaasadu waa min baabi nawaahi waa waxyaabaha laga fogaanayo wey ka fogaada wey waa nawaahidii wey marka waxaynu leenahay dahaaradan xadasul asqar iyo akbarka haddaad xitaa ilowdo cibaadadii kaa dhici mayso laakiin baabka nijaasada haddaad ilowdo oo meeshaad ku tukatay nijaaso ahayd aanad ilowsanayd ama maad ogeynba jaahil baad ka ahay ama maradaadaa nijaaso lahayd oo waad ilowday ama jidhkaygay meel nijaasa kaaga taallo waad ilowday tasixu salaatuka salaadaadi way ansaxaysaa ma soo celinaysa inta dambu baad iska ilaalinaysa odhanaysa imanka haddabaan iska maydho tii hore ansaxday waadix soo hadal cad maa wadahaaratu nawcaan dahaaradu waa laba nooc dahaarada la dahaaro qaadanaya waa laba nooc axaduhumaa midkood aldahaaratu bilmaa waa dahaarada lagu dahaaro qaadanaya biyo wahiya alaslu taasaana asal ah in biyo lagu dahaaro qaato ayaa asal ah oo biyaha lagu dahaaro qaadanaya waa ku fa kullu maa in biyo dhammaantood oo nazala soo degay min asamaa'i samada xaggeeda ka soo degay ow amase nabaca ka soo baxay min alardi dhulka xaggiisa ka soo baxay fa huwa dahuurun waa biyo daahiroo wax daahirinaya dahuur waa kuwa lagu daaharo qaadanayo waa biyo daahiroo wax daahirinaya yudahiru wuu ku daahirinayaa min alaxdaai xadasiyaalkiibuu ku daahirin iyo walakhbaai qurunyaalkii macnaa nijaasooyinkii ahbaa xadaثyaalkii iyo nijaasaadkiiba waa lagu daahirinaya biyo kastoo cerka ka yimaada ama dhagxaan iyagoo ah ha soo daatee ama iyagoo soconaya ha soo daatee ama iyagoo kulul ha soo daateen ama iyagoo noocay doonaan ha noqdee iyo biyo kastoo dhulka ka soo baxa noocay doonaan ha u samaysnaadee waxa weeye waxa ha bannaan in lagu daahiriyo yudahiru wuu ku daahirinayaa ama yudaharu waa lagu daahirinayaa min alaxdaaث xadaثyaalkii iyo wاlaqbaaث qurunyaalkii bimacnaa waxyaabihii iska nijaasaadka ahaa waa lagu daahirinaya walow tagayara haba isbedelo haddaad had iyo jeer aragto fuqahadu iyagoo low yidhaahda walow tii qaayada waxay uga jeedaan masalada khilaaf baa ku jira khilaaf bay ishaarayaan walow kaana almru kada hadday ku yaadaan arrintu sidaaba ha noqotee macnaa khilaaf baa jira wey walow tagayara haba isbedelo xitaa biyaha lownuhu midabkiisuba isbedelo aw dhacmuhu dhadhankiisu ha isbedelo aw riixuhu ama urtiisu ha isbedesho bishayin daahirin shay daahiraba hadday rabto ha isku bedeshee waa daahira muahira kama qaala nabiyu nebigu siduu yidhi sala allahu alayh wasalam ina almaaa dahuurun biyuhu waa daahir wax daahirinaya laa yunajisuhu shayin waxba ma nijaaseeyaan bimacnaa ilamaa wixii nijaasanimadkoodu ijmaac ku guntamay mooyaane rawaahu ahlu sunan <clears throat> wa huwa saxiixun waana xadiis saxiixa wuxuu inoo tilmaamayaa dahaarada koobaad ama shayga koobaad ee lagu dahaaro qaataa ee asalka ahi waa biyaha biyuhuna ama cer ha ka yimaadeen ama dhul ha ka yimaadeen mar hadday biyo yihiin oo magaca biyaba leeyihiin waa la isku daahirinayaa mar hadday daahir yihiin waa laisku daahirina hadday doonaan midabkoodu ha isbedelo ama urtoodu ha isbedelo ama dhadhankoodu ha isbedelo mar hadday waxay isku bedeleen tahay wax daahirah biyaha saabuune ha ku darsanto caana ha ku darsameen in cananaysa ha kaaga daadato asal ha lagu daro shaygan ku darsamay mar hadduu daahir yahay asaanay magicii biyanimo dhaafin qodobkaa ii qabta walam yaslub calayhi ma magicii biyanimana aanu ka siibmin waa inaan magacii biyanimo dhaafin biyaha wixii doonaa ha ku dhaceen gebigooduba saabuun baa ku dhacdo biyiiba saabuun bay noqdeen waa lagu weysiisanaya waana lagu maydhan maydh qaadanaya mar haddaanay magicii biyanimo dhaafin in shaambooya baa kaaga dhacday wax kalaa ku dhacay laakiin hadday magicii biyanimo dhaafaan sida wixiiba in shaha noqdo shah madow baad ku darto deedna ummaddii biyo odhan maysa waxay leeyihin war waa shaah ama hilib baad ku kariso waxa lagu leeya waa maraq maaha biyo waa maraq ama cananis iyo sharaab iyo waxbaad ku darto waxa lagu leeyahay war waa sharaab oo dadkii waxay ku odhanayaan biyo maaha ma koob cananisaan kuu dhiiba maaha mar hadduu magicii isbedelay laguma dahaaro qaadan karo waayo wixii biyo maaha magac biyoodba ma leh laakiin inta magacu baaqi yahay inta magacu baaqi yahay waa lagu dahaaro qaadanaya mar hadday waxaanay isla bedeleen aanu nijaas ahayn nuxurka hadalku iyo khulaasadiisu waa intaa fain taqayara hadduu isbedelo axadu awsaafihi biyaha awsaaftoodii mid kamida mida binajaasatin hadday isku bedesho fahuwa najiisun waa nijaas yajibu uuna waajibayo ijtinaabuhu in laga dheeraada ijmaacan ijmaac ahaan dhammaan ahlucilmiga waa isla ogolyihin biyihii hadday isbeddelaan waxay isla bedeleenna ay tahay bisababi najaasatin waqacat fiihi nijaase ku dhacday sababkeedana ay isla bedeleen urtoodii baa isbedeshay bisababi najaasa dhadhankoodii baa isbedelay bisababi najaasa maalan midabkoodii baa isbedelay bisabab najaasa bilijmaaci ahli lcilmi laguma dahaaro qaadanayo laguma dahaaro qaadanayo taana ahlulcilmiga laba iskuma khilaafsana inaan lagu dahaaro qaadanayn marka marka qowlka saxiixa la eego biyuhu waa labadaa noocun imaa biyuhu inay daahir yihiin oo ah biyo magicii biyanimo ku baaqi haday hadday doonayso nijaasaba ha ku dhacde aanay bedelin magicii biyanimona ku baaqi biyuhu intay magicii biyanimo ku baaqi mar haddaanay bisababi nijaasa isla bedelin <clears throat> wixii doonee kale ha ku dhaceene waxay noqonaysaa waa lagu dahaaro qaadan karaa haddayse nijaaso ku dhacday isla bedelaanna bilijmac laguma dahaaro qaadan karo masaa'il labadaa udhexeeyaa jiroo laysku khilaafo iyaguna saxiixu waa inaanay ictibaar lahayn in lagu dahaaro qaadan karo sida biyihii masalan mustacmalka ahaa waa laba ka dhexeeya biyihii lagu dahaaro qaatay oo kale ma lagu sii dahaaro qaadan karaa masalan biyihii qulataynka ka yaraa nijaasadu ku dhacday aan isbedelin ma lagu dahaaro qaadan karaa dhammaan cala saxiix waa haa laakiin waa masaa'il khilaafiya kuwaasi shiikhuna indhuhu ka laabtay maadaama biyaha saxiixoodu labadaa biyayo uun yahay oo biyo laba ka dhexeeyaahi aanay jirin ee biyihii imaa aahirun mudahir wa imaa najisun mutanajis laa yudahir iyo imaa inay yihiin biyo markaa mutanajis ahoo nijaasoobay oo waxa weeye aan waxba daahirinayn waa labadaasun biyuhu biyo u dhexeeyaa ma jiraan masalan biyaha had iyo jeer ajoobo oo kale iyo marka miyiga la joogo kaadida xooliyo ku dhacaan waxay ka farac noqonaysaa waxaad kaadida xoolaa ka tidhaahdaa biyo way isbedeleen soomaha ajay noqdeen waxaa un lagu weydiinayaa kaadida xoolaha kaadidoodu ma daahirba mise waa nijaas masaladaasunbaad ka jawaabaysa hadday tahay waa nijaas maxay noqonayaa de waa biyo nijaas isku bedelo waa ka cararay shaah baan lagu karsan karin biyihii balligee noocaas ahaa waxa weeyaan waan la cabbi karin waan lagu weyse qaadan karin waan lagu maydhan ka yaacaay weeye hadal dambe maleh haddaynu nahno xoolaha cuntada xoolaha hilibkooda la cuno waxa weeye kaadidooduna waa daahir haddaynu nidhaahnana waa biyo isku bedelay shay daahir ah magicii biyanimana aan dhaafin waynu cabaynaa waa ku maydhanaynaa waa ku weysaysanaynaa shaaha marka lagu kariyo yaro ajada leh waa iska cabaynaa oo ka arsuu sidaa maa halkaasay ku ururaysa saxiixuna waxa weeye xoolaha hilibkooda la cuno inaan kaadidoodu nijaas ahayn hada huwa صaxiix qowlkaasa صaxiixa imaamu shaaficina labada qowlba waa oo qowlka uu yidhi kaadida xooluhu waa daahirna waa leeyahay uu yidhi nijaasna waa leeyahay xoog badan qowlkiisa qadiimka ah ee yidhi waa daahir qowlkaasaa xoog badan min xaysu xoolaha kaadidoodu waa daahir bal waa isku dawayn karaa geel oo kale kaadidiisa wixii la mid a marka reer miyigu marka meelaha balliyada joogaan ajoobay waxaynu odhanaynaa waar waxay isku bedeleen biyahani sow maaha kaadida geela iyo wixii la mid ah waar iska cabba kaadidaaba la cabbi karaa masaladaana halkaasaynu dhigaynaa wاlaslu fi اlashyaai alطahaara iyo wاlibaaxa asalku ashyaada waa inay daahir tahay oo ibaaxa tahay wuxuu yidhi haddii shay aad ka shakido talow miyuu daahir baa mise waa mise yahay ashyaada asal waxa u ah adahaara biyaha ad ka shakido asalku waa inay daahir yihiin marada haddaad ka shakido oo talo mid yar baa xidhnaaye miyuu kharibay mise waa hagaagsan tahay asalku waa inay daahir tahay guriga oo kale haddaad ka shakido armaa ciyaalku ku kaajiya maxaa ka siiya talo salligani maambad qabaa iyo asalku waa inuu daahir yahay wixii aad ka shakido shakigaaga tuur yaqiinta qaado oo ah inuu asalku daahir ahaa marka asalka ashyaadu waa inuu daahir yahay walibaaxa waana inuu bannaan yahay huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica ilahay waa ka dhulka waxaa korkiisa yaaloo dhan inoo abuuray wey wax aynu si cad daliil ugu hayno inaanu inoo bannaanayn mooyaane waxaynu aragnaaba waynoo bannaan yahay asalku ashyaadu waa inay bannaanta faidaa shaka almuslimu muslimku hadduu ka shakiyo fii najaasati maain biyo nijaasnimadkood hadduu ka shakiyo aw thawbin ama mara nijaasnimadkeed buu ka shakiyo aw buqcatin ama goob iyo buqcad nijaasanimadkeed buu ka shakiyey aw hayrihaa ama kayrkeed buu nijaasanimadkeeda ka shakiyey wuxuun buu ka shakiyey nijaasanimadkeeda fa huwa kaase daahirun daahir weeye waa daahir weeye wixii nijaasanimad aada uga baqato ama xitaa maraad aragtay heerar iyo wax ku yaalyaalo masastitoro waxaan ima nijaasa mise maahe waa wax iska daahira ku daatay wartoo yarka masharaab baa kaga daatay mise kaadaa kaga daadatay badiisa ka baxa asalku waa inuu daahir yahay asalku waa inuu daahir yahay mar haddaanad dhibicdaasi hubin inay nijaas tahay mar haddaad kala garan weyday dahaaro ka dhig aw amase tayaqana wuxuu yaqiiniyey aahaara ahaaradii buu yaqiiniyey oo wuxuu hubaa shaygani inale maalan isagu inuu dahaaro qabay ayuu yaqiiniyey inuu weyse qabay wuu ogaa aw amase tayaqana wuxuu yaqiiniyey adahaara tusaale ahaan weyse qab ayaabuu yaqiiniyey wa shaka waxaanu ka shakiyey fi lxadai weyse jab xadakiibuu ka shakiyey inuu dahaaro qabay wuu hubaa laakiin wuxuu ka shakiyey war awalma kaa jabta fa huwa aahirun isagu waa aahir shakigaa la texgelin maayo qofkan shakisanee kugule warniyo haddeer inaan weyse qabay waan hubeeye waxbaa igule awal miyay weysadii kaa jabto waxbaan ka shakisnaa markuu hadalkaa kugu shubo waxaad odhanaysaa warkaadi miyaad hubtaa shakiga iga daayo horta miyaad hubtaa inay kaa jabtay markuu yidhahdo maya ee ma hubo bes waad weyse qabtaa baad leedahay waad weyse qabtaa hayna wareerinin waad weyse qabtaa waayo asalku muxuu ahaa alطahaara marka oo yaqiintaas ahayd alyaqiina laa yazuulu bishak yaqiina shaki kuma zuusho shaki laguma zuuliyo alyaqiin laa yuzaalu bishak waxaana u daliila liqowlihi sal اllahu alيyh wasalam qowlkii nebigu ku yidhi sala اllahu alيyh wasalam fi اrajuli aladii yukhayalu ilayhi anahu yajidu shay fi الsalaa fi rajuli uu ku yiri ninkii kaasi oo yukhayalu loo moodgelinayey oo loo moodmoodgelinayay ilihii isaga annahu yajidu fi salaa salaada dhexdeeda inuu wax helayo ninkii la moodsiinayay ee mar baa yidhi arrintaasaa igu dhacdo marsaan salaada dhexdeeda isaga joogaan saaxbaa kaa soo baxay oo markaasaan yaabyaabaa fi salaa salaada gudaheeda nebigu muxuu ku yidhi laa yansarifu salaada ka bixi maayo xataa yasmaca sawtan ilamaa uu cod ka maqlayo aw yajida riixan ama uu ur ka helayo muttafaqun calayh ahlulcilmiguna waxay isla ogol yihiin sawtkan iyo riixdani sideeda maqsuud inaanay u ahayne in looga jeedo ilaa uu yaqiin ka helayo in weysadii ka jabtay ninka yidhi markaan salaada saan ugu jiraabaa marbaa waxay afaafuufaan wuxunbay ka sir noqdo oo dabeedna waxaan saadaa neef kaa soo baxday waxbaa sidana waxbaa caynkana nebigu wuxuu yidhi war ninkaasi salaada ka bixi maayo waxbaa xadantaynayo waxbaa sidaana waxba laga fahmi fahmaaye ninkaasi salaada ka bixi maayo ilamaa uu sawdka neefta maqlo ama urteeda helo bimacnaa ahlulcilmi waxay dhahan ilaa ay yaqiin noqoto in wax ka soo baxeen marka haddii aad ka shakido miyay waysadu waxa weeye kaa jabtay mise kaama jabin asalku waa inaanay kaa jabin asalku waa inaanay kaa jarin xitaa qolyii odhan jiray dumarka weysada jebiya waa qowl laga fiican yahay insha allahu halkeedaynugu tegaye marka hadduu ka shakiyo jidhka ma meelihii weysada jebin jiray baa taabatay gabadhii inuu taabtay wuu hubaa gacmihii way isku dhaceen jidhkii wuu hubaa inuu taabtay laakiin wuxuu ka shakisan yahay war ma meelihii la odhan jiray waysada ma jebi owl ma timihaa gacanta ku dhacday ma ciddii ku dhacday meeli ay odhan jireen ma jebiso miyaa talo gacantaadu gaadhay awal mise meelahay jebin ay markaa la taabto waysadu jebi jirtay hadduu kala garan waayo maxaynu odhanaynaa wuu yidhahdo taabasho waan hubaa laakiin meeshii ma hubo war waxba kaama jabna baynu leena war waxba kaama jabna marka horeba masalada sideedaabay isaga yaabanayde oo marka horeanba dumar waxba jebinayn sida saxiixa ahe waxa weeye laakiin haddii aad ay kuguba dhacday oo iminka tii yaqiinta ahayd aanad hubin adeero waxba kaama jabna wey waaya halkaa inoo joogto wallahu subxaana wa tacala aclam